slى اllahu عlى mxamedi وعlى ali mxamed rabi shrax lii sadrii wyasir lii amrii waxlul cqdaة min lisani yafqahu qawlii qala اlmusanifu raximah اllah faslun faslun ey haadakani faasilun mid kala saarayo weeyi faslun ey haadakani faasilun mid saaraya weeye ama soocaya maa bacdahu waxa ka dambeeya ayaa uu faslinaya camaa qablahu waxa ka horeeyey buna ka faslinaya ya waxaa hore ee inoo soo dhaafay iyo wax hadda soo socda ayuu kala dhexeeya faslun ay hada kani faasilun mid kala saaraya weeyi maa bacdahu waxa ka dambeeya ayuu ka faslinayaa mima camaa qablahu waxa ka horeeyey ah, mima qablahu waxa ka horeeyey ayuu ka faslinayaa waxa ka dambeeya faslka macnihiisu waa sida tuqadaru waa la qadaraa buu yihi sheekhu jamiicu lxarakaati xarakaadka dhamaantood waa la qadaraa fii naxwi ghulaamihi ghulaamiy iyo wixii lamida a dhexdeeda ayaa lagu qadaraa wlfata alfata iyo wixii lamida dhexdeeda ayaa lagu qadaraa wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa athani ka labaad oo ah alfata maqsuuran maqsuur baa lagu magacaabaa wdamatu ay watuqadaru waa la qadaraa addamatu damada ayaa la qadaraa wlkasratu iyo kasrada ayaa la qadaraa fii naxwi alqaadi alqaadi iyo wixii lamid ah dhexdeeda ayaa lagu qadaraa wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa ay huwa qaadigaa iyo waxa lamidkaa manquusan manquus baa lagu magacaabaa wdamatu ay watuqadaru wa la qadaraa addamatu damadii ayaa la qadaraa wlfatxatu iyo fatxada ayaa la qadaraa fii naxwi yakshaa yakshaa iyo wixii lamida dhexdeeda ayaa lagu qadaraa wdamatu ay watuqadaru waa la qadaraa addamatu damada ayaa la qadaraa fii naxwi yadcuu waa yeedhaya iyo wayaqdi waa xukminayaa dhexdooda watadharu way muuqani alfatxatu fatxadii way muqani fii naxwi ina qadiya lan yaqdiya walan yadcuwa iyo wixii lamida dhexdeeda ina alqaadiya qaadigii lan yaqdiyo waxba muu xukmin walan yadcuwa cidnabana muu yeedhin halkan sheekhu raxima allahu wuxuu ka gudagalay icraabkii taqdiirigaha horay waxaanu u naqaanay ana alicraaba yanqasim le ilaa halaathati aqsaam lafdiyin wa taqdiiriyin wa maxaliyin intaa mayna aan jiri icraabku miso mana saddexdaasun ahayn markaa icraabkii lafdigaa uu noo soo qaadaa dhigasheekhi buu ka soo baxay tusaalayaasha waxaan kusoo jirnaba icraab lafdiyu ahaa icraabkii taqdiirigiina halkan ka tilmaamaya icraabka maxalligaana muutaaba marka icraabka lafdigii waa ka muuqda tusaale zaydun yaquum imaka ka waran icraabkaasi waa maxay waa icraabun lafdiyun waayo calaamatulicraabki waa muuqdaaba soo ma icraabka taqdiirigiina waa kaan muuqan wey oo tusaale ahaan iminka waxaan idhi ina alfataa yaksha ya wiilkii dhalinyarka ugu cabsanaya icraabkaasi waa maxay waa icraab taqdiiriya maad aragta calaamatulcraaq ma ma ma arkaysa waa la qadaraya soo ma kaasina waa taqdiiri ka maxaligina waa wixii mebnigii de wixii mebniga buu noqonaya marka mebnigaa laftiisa ayaa qaarna uu maxalka icraab ku yeeshaa qaarna aanu ku yeelan de asmaada mebniga o dhan maynaa maxalka icraab ku lahayn ya way ku leedahay de soo ma way ku leedahay ficilka maadi ka war muna mebni ahayn icraabka maxal muu ku leeyahy ya cabdifatax ficilka maadi ka war kuma laha ficilka maadi waa mebni maxalkana icraabku male laba laba keliya laga soo reeba laba meelood marka uu yahay ficlu shardi ama uu yahay jawaab shardi markaa dee wuxuu ku yeelanaya maxalku icraab ku yeelanaya ficilkii maadi ama hadduu noqdo ficlu shardi ama uu noqdo jawaab shardi uu kaa noqdo fi maxali jism adiga odhanaya de wala la markaa ficilkaa maadi oo kale u baxaya ilaa labada xaaladood mooyaane marka maxaliga culimadu waxay kusoo ururiyaan ismiga mebniga iyo aljumal jumlooyinku de jumlooyinku waa toddobiyo toban ah, waxaan ujeeda waa afar iyo toban sabca maxalka iyo icraab kuleeyihin sabcana maxalka icraab kuma le markaa jumalkuna maalka waxyaalaha maxalka icraabka kule maxalligaa wey waxaa kale kusoo daraan almasderu muawal masderka muawalkiina isna maxalku icraab kuleeyahy de sooma ya wa an tasumuu khayrun lakum eega an tasumu maxaa laga dhalaalinaya dee mubtada laga dhalaalinaya masderkaa la dhalaalimuna maalka icraab ku yeela ku yeeshay markaa maxaligana saddexdaasay kusoo ururiyaan alasmaa almabniya iyo aljumal iyo almasdar lmuawal saddexdaasa kusoo ururiya marka icraabkii taqdiirigaabuu doonaya halkan inuu ka galo icraabka taqdiirigii inta wuu ka fara badan yahay intan ma wuu ka fara badan yahay lakin sheekhu wuu soo khulaaseeyey oo wuxuu nooga soo qaadaba shan keliya marka ismiga wixii lagu qadaray iyo ficilka wixii lagu qadaray intaba inoo sheegaya ismi haddii ay noqoto waxaa jira ismi lagu qadarayo saddexdii xarakaba saddexda xaraka ma jamiiculxarakaadka muxuu ka wadaa waa damadii iyo fatxadii iyo ya iyo kasradii buu ka wadaade jamiiculxarakaadka uu kuu tilmaamaya intaasay noqonaya waaya ismi lagu wada qadarayaa jira intaba isagaa soo wada waxaa jira ismi laba lagu qadarayo ismi he laba lagu qadaraya jira waxaa jira ficil laba lagu qadarayo waxaa jira ficil hal lagu qadarayo intaba isagaa soo wada insha allahu tacaala marka wuxuu yidhi sheekhu muqadaru waa la qadarayaa jamiicu lxarakaati xarakaadka dhammaantood waa la qadaraya fi naxwi ulaamiyi ulaami iyo wixii lamid ah ulaami muxuu ka wadaa waa alismu almudaaf ila yaai almutakalim kaas buu ka wadaa waa ismiga loo tiiriyey yamutakalimka ismiga yamutakalimka loo tiirinayaana xagga hoosoo xaajiyadu inaga qaban doontaayo walaysa musanan walaa majmuucan jamca salaamatin ismiga iyo almutakalimka loo idaafaynaya waa inaanu ahayn musanne waa inaanu ahayn jamcu lmudakar asaalim waa inaanu ahayn ismi lmaqsuur waa inaanu ahayn manquus intaa mid kamid a ah haddii u yahay icraabkeygii mutaasilkaa ah wax taqyiira oo ku imanaya ma jiro marka inta haddaynu saarno maxaa soo haray haddaynu saarnay musanne aynu saarnay jamcu mudakaru saalim aynu saarnay maqsuurkii iyo manquuskii maxaa soo haray alismu lmufradu iyo jamcu lmuanath asaalim iyo jamcu taksiir de intaasoo saaraya sooma saddexaas kolkaa tagyiir ku imanaya oo xarakaadki waa lagu qadaraya oo maxaad odhani jaaa ghulaami waghilmani wamuslimaati saxiix inta saasa lagu qadaraya marka jaaa ghulaami waa mufradkii hilmaanina waa jamcu taksiirkii muslimaatina waa jamcu muanas asaalim oo la tiiriyey ya mutakalim ya mutakalim walfatana muxuu ka wadaa isaga keeni doone alfatana wuxuu ka wadaa waa alismu le almaqsuur de ismiga maqsuurna tacriifkiisa horena waa soo marteen isna uu soo wada waa kulismin mucrabin aakhiruhu alifun laazima kullu smin ba la yidhi maxaa ku baxay ficil iyo xaraf iminka ka waran yaksha yaksha dee alif uma dambayso lakin halkay ku baxday kullu smin bay ku baxday ilaa ka halkay ku baxday kullu smin bay ku baxday mucrabin oo mucraba mucrabkana maxaa ku baxaya mebnigii mataa ka waran sheekh ma lagu qadaraya halkay ku baxday ma taasoo t alif ah, udambeyse kulismi bay ku baxday oo soota mata ismiga maxarafba mata mucramin bay ku baxday ah, la socoya mucramin bahe ku baxday ile kulismin mucramin ba la idhi aakhiruhu alifin aakhirkiisa alif taala ya aakhirkiisa alif taala maxaa ku baxaya ismiga aakhirkiisa ina alif oolinde ismiga manquus akhirkiisa ma alif baa taala ma taalo laazimatun ba la yidhaha ka waran ya laazimatun ba la yidh maxaa ku baxay ya ya kii mufradka aya waxaa ku baxaya akhirkiisa ah, ay tahay aliftaasoo weliba laazima joogtaa de asmaaulkhamsiba baxay de asmaaulkhamsia alif xaalat maxaa lagu nasbiya xaalatu nasba alif baa lagu nasbiya ra'aytu abaaka maynaan aliftiisaas ma laazima musanaa maxaa lagu rafciya alif aliftiisaas ma laazima mayna xaaladaha kala daaqada ka baxayn alif laazima wayna tahay culimada qaarkood baa yidhaahda qablahaa fatxatun tacaariifta qaarkood baad ku areysaa qablahaa fatx wayna fatxa ka horeyso qablaha fatxa alif ayna fatxa ka horeyn mama jirte sifadan waxaad odhanaysa waa sifa kaashifa saxiix walala ama waa libayaanin waaqic laa lilikhraaj waaqicun baa lagu cadaynaya ikhraaj wax ku baxaya iyada ma jirto de qablaha fatxa bal adu keen alif ayna fatxa ka horeyn ma haysa maya kaasi warkaa alfataada weeya muuna soo socda waxaana lagu magacaabaa maqsuur waxaa lagu qadaraa buu yidhi damada iyo kasrada fi naxwi alqaadi alqaadina waa ismigii manquus wey tacriifkiisa isna horaad barteen horaad horaad u barateen dee mucusbini lana qadrigii baan sii soconnaa muxuu ahaan jiray kullu smin mucrabin aakhiruhu yaaun mukhafafatun yaaun laazimatun mukhafafatun aye maksuurun maa qablaha kullu smin maxaa ku baxay ficiliyo iyo xaraf ya yaqdii ka waran iminka sawta yaa u dambaysa kullu smin bay ku baxdade i ka waran maniyaa u dambeyn dee kulismin bay ku baxday mucrabin oo mucraba alladii baa baxday iyo allati iyo de maxay u baxayaan de ma mucrabba maye waa mebni kulismin mucrabin aakhiruhu yaaun ismiga aakhirkiisa ayna yaahayna alif ay tahay minkaan ka soo hadalay de minaan ka soo hadlay aye laazimatun oo laazima maxaa ku baxaya alif laazima iminka waad fahansantihin bay leedahay ya asma lkamsiya muaniya jamcu mudakar saalimiya dee ma laazimba la haye mukhafafatun ba la yidhaha waa inay yadaasi mukhafafo tahay maxaa ku baxay mushadada yada shadan ismiga akhirkiisa ya shadan u dambaysa sida daahirka maad u craabaysa ad caadi xarakadiisa caadi baad uga muujina kursiyun imika ka waran ya waxbaa ku qadarin dee caadi uga muuji maksuurun ma qablaha baa la yidhi waxa ka horeya waa inuu hoos dhigan yahay hadduu reeban yaha ka waran wixii ka horreeyey waad ka muujinaysaa dhabyun ka waran nafyun ka waran nahyun ka waran waxaaso dhan waa maay de yaaba u dambaysa hase yeeshe iyo ad maxay weyday shardigii ahaa maksuurun maa qablaha kaasina waa ayo waa ismi almanquus wuna kuu soo socda kasro waxaa lagu qadarayaa damada iyo fatxada lagu qadaraya yaksha yaksha waa maxay waa ficilka ku buka alifta ficilka alifta ku bukana laba xaala lagu qadara damada iyo iyo fatxada xaalatujasmana waa laga muujiya sax ma sheekh xaalatujasmana waa laga muujiyaa eh? de waa la waa la jaraa kolka la jaro minu muuqanin ya shayga meesha kolka wax laga jaro wixii laga jaray minu muuqanin meesha ya way muuqanaysaa may ka dhiganta muna muuqanin ila meeshii waa laga gooye wixii marka la gooye muna meeshii inuu ka maqan yahy ma muuqanayso de way muuqana meeshii lagoya muuqanaysa ma marka waa laga muujinaya waaya waa la jasminaya waa la goynaya ficilka waxaa lagu qadarayaa muctalul aakhirka wowga ama ya ku bukana damado keliya lagu qadaraya yadcu iyo yaqdi maxaa lagu qadaraya damado keliya lagu qadaraya fatxadu way ka muuqanaysaa ismiga aakhirkiisa ay fadhiday iyo iyo ficilka aakhirkiisa ay fadhido waawi iyo ficilka aakhirkiisa ay fadhido yo me markaa ismigii akhirkiisa fadhiye waaw wuu sheegay ficilka akhirkiisa fadhiyo ya ficilka akhirkiisa y fadhido laba xaalo lagu qadaraa sooma damada iyo fatxada xaalatu jismana way goaysa oo ay ka muuqanaysaa ya alif ya baan idhi ya ficilka akhirkiisa ay fadhido ya-ina iyo waawina xaalatu rafca lagu qadaraya labada xaaladood kale midna way ka muuqanaysa midna waa he ya midna waa laga goynaya de soo maxaa soo haay ismigii baa soo haay ma ismiga akhirkiisa ay alif fadhido waa lagu wada qadaraya ismiga akhirkiisa ayay fadhidana laba xaalaa lagu qadaraya xaalatu nasbana way muuqanaysaa maxaa soo haay ismiga akhirkiisa u fadhiyey dee waa waa soo baxday me sheekh a ismiga akhirkiisa u fadhiday a a muxuu ka tegay sheekhu wuu yaryahay Ah, ma jir laysa lanaa ism mucrab aakhiruhu waawun qablahaa dama ilaa zamandu wa qamandu waa kuwaasina waa cajami wey soo saama saa weya markaa ma jira bade ma jira weya ah. laysa fi kalaami alcarabi ismu mucrabun aakhiruhu waawun madmuumun maa qablaha walaa tuujadu fi اlasmaa'i kalimatun carabiyatun mucrabatun aakhiruhaa waawun laazimatun qablahaa dama ama fi اlmabniyaat fayuujad naxwu huwa huwa wdu aaiya ama fi ajamiyaat ama fi sm اlcajami fayujad ayضa mil zamandu waqamandu markaa ma jiraba isagde saxiix walala tuqadar waa la qadaraya jamiic xarakaati xarakaadkii o dhan baa la qadaraya fi naxwi ulaami ulaami iyo wixii lamida dhexdeeda lagu qadaraya walfata fata iyo wixii lamida waysama waxa lagu magacaabaa taanika labaad maqsuuran baa lagu magacaabaa oo maqsuur maxaa loogu bixiyey qaala radi wuxuu yidhi sheekha rabbi la ydhahdaa waa likawni didal mamduudi ka mamduudka la ydhahdo kasoo horjeedaaye ay u dambayso hamzadu ow likawni mamnuucan min mutlaqi xarakaati ama xarakaadkii oo dhan ya ayaa loo diidayba marka qasrigu waa manci laakiin waxa fiican in la dhaho oo la ydhaahdo waa likawnihi dida almamduudi in la ydhahdo sababta oo ah ghulaamiiba dee xarakaadkii waa loo wada diiday haddana maqsuur lama odhan de ya maqsuur lama odhan marka maqsuur maxaa loogu magacaba waa likawnihi dida almamduudi saasaa fiican wdamatu watuqadaru damatu wlkasratu baa la qadarya fi naxwi qaadiya wixii lamid waysama waxaana lagu magacaaba manquusan baa lagu magacaaba maxaa loogu magacaabay ima linaqsi laamihi laamtiisi baa meesha ka go-an qaadin marka la dhaa mayna goonayn haadin zanin daacin ka waran waka iyo mayane duhuru bacd axarakaat ba wax laga nuqsaamiyde duhuru bacd axarakaat ba wax laga nuqsaamiye labadaba waa loogu ilaaqa وdmt وتqdr dmt وافتة في نحو ykشhى وdmt وتqdr dmt في نحو ydcو وydي وتdhر الفتحة في نحو iن القاضي ln ydي وln ydcو clاmة الاعrاaب عlى أصلyn شhرx clاamة الاعrاaب اعrاabka calaamadiisu kاaئnaة calaamadaasi waxay ahatay calىa darbayni laba qaybood korkooda calaamaة الاعrاabi اعrاabka calaamadiisu kاaئnaة waxay ahatay kاaئnaة mxaan usoo qadaraya khabarkii wey maxaana nagu soo qadaraya dee khabarka iyo mubtadi waa ina ismuaabiqeeyaan min xayu min xayu taniii wtadkiiri sax wala la ya sax wala la min xayu taniii wtadkiiri aw min xayu taniiu wtadkiiru midkaa saxsan labada cibaado ya ya eh iyada uma socdoe iyadu waa mbni iyadu waa mbni mayna wii domada lagu bilan jira mayna soo mara ama xarfu jaraag alaamaduu gelina de ya sideeda ku daa iyada nuqnuqba ma gelase waxaa ka dambeeyan doonaya min xayu tadkiiri baad wataniii soma waaya min xayu tadkiiru wataniiu weyaan iska ilaaliyada sababta oo ah xayu jumla loo idaafeeya xayu maxaa loo idaafeeyaa jumla loo idaafeeya mar kasta darafka waxaa ka dambeeya daraf haddaad aragtin waxa ka dambeya waa mudaafilin sheekh saxiix wala la haddaba xaytu jumla loo idaafeeya waxaan ka dambeeya haddaad rafcisay ficil baad iska soo qadaran kartaa wuxuu noqona jumla ficliyaad u idaafaysay haddaad doontidna mubtadaad ka dhigan maxaad soo qadari khabar jumla ismiyaad u idaafaysay markaa iska ilaaliya min xayu tadkiiri aa iska odhan min xayu tadkiiru wa ta'niisu weeyaan waana saa ula socotaan labada goor baynu saaska mutaabaqeeyan baa la doonaya walidalika maxaynu soo qadarnay kaainatun yay mutaabaqaynaysaa de calaama muanafa calaamat licraabi icraabka calaamadiisu kaainatun waxay ahaatay calaa darbayni laba qaybood dushood dhaahiratin mid muuqato dusheeda ayay ahaatay wa hiya dhaahiradu alaslu waa midda asalka waqad taqadamat ya dhaahiratin mid muuqato dusheeda ayay ahaatay dee darbaynkan ka bedelana wa hiya dhaahiradu alaslu asalka wey waqad taqadamat way soo hormartay amhilatuhaa ta dhaahirada amhiladeed way soo hormartay su-aal wahiya waa alsluna waa abr haye hmm, iminka maxaa lan muaabaqa mina shardi ayn hiya mayna muana ahayn alsluna muna mida karayn ayn muaabaqa man yujiib qadri baa la socdaada saxiix taa waad kaga jawaabi kartaa waxa kalood odhanaysaa kuu soo kordha caawa saw hiye ma arkaysid marjica damiirku hadduu muanath yahay u fiirso hadda maxaan ku yidhi marjica damiirku hadduu muanaf yahay khabarkiisuna mudakar yahay laka alikhtiyaar ama mubtadaha waxaad u mutaabaqayn khabarka ama waxaad u mutaabaqayn ya marjiciisa de oo muanafka kitaab ka bedel insaan ma jiro wahuwa wax qoraya ma jiro muxuu kuu qalay wahuwa kuu qalay ba maasha alla waka wahuwa xitaa ma khaldana de wahuwa eega muxuu eegay khabarka de wahiyana keenana m maaa adna hiyu ku qoraya se wahuwa hiya inaga muxuu mutaabiqeeyey marjicii de marjici soo saxiix ma marka maxaad oranaysaa in kaana marjicu damiiri muanathan wa kana khabaruhu mudakaran laka alikhtiyaar de saxiix inaad ka damba umutaabaqaysid iyo inaad ka hore mutaabaqaysid waa inaad muhiim weeyan inaad iska xifdisid intaas meel kastana way kaaga hor imanaysa aahiratin mid muuqata dusheeda ayay ahaatay wahiy aahiradu alu mida asalkaa weeyi waqad taqadamat wayna soo horumartay amilatuha aahirada tusaalayaasheedu wamuqadaratin iyo mid la qadariya dusheeda ayay ahaatay wahada kan kan alfaslu ee fasalka hore nagu soo sheegay haada ismi ishaara waxa ka dambeeyaismiga ka dambeya haduu al wato imisaa ku banaana saddex baa ku banaana ima an yakuna nactan waima an yakuna bayaana waima an yakuna bedelan laakiin waa haalibkan ku idhi halkaynu kuso marnay hayrulhaalib halkan kuso marnay hada albaabu ya asaabicu mima kharaja can اlasli halkaasaan kuso marnay baabka ficilka mudaric u dambeeyo wa hada kana lfasliha faslka macquudu waxaa loo guntay lidikriha ay lidikri muqadarati ta muqadarada icraabka lagu qadarayo sheegitaankeegaa loo guntayba ka soco wladii lafdiga ama wladii ismiga wladii laftiisa yidhi saasaa fiican wladii lafdiga yuqadaru la qadaraya fiihi lafdiga dhexdiisa alicraabi icraabka lagu qadaraya khamsatu anwaacin noocyo shan a weeyi wladii lafdiga yuqadaru la qadarayo fiihi lafdiga dhexdiisa alicraabi icraabka lagu qadaraya khamsatu anwaacin noocyo shan a weeye wakaa mubtadiya khabarkiisa sama axaduhaa khamsada midkood axaduhaa damiirku khamsada u celi axaduhaa khamsada midood ma ismi weeyi yuqadaru la qadari fii ismiga dhexdiisa xarakaatulicraabi icraabka xarakaadkiisa ayaa lagu qadari jamiicuhaa xarakaadka dhammaanteed xarakaadka ku taakiidide jamiicuhaa xarakaadka dhammaanteed muxuu ka wada rafcad iyo iyo waa damadi iyo de xaalatu rafciya xaalatu nasbiya xaalatu jarwi wey sheekh waa likowni lxarfi xarafka ahaantiisa xarafka alakhiiri ee ugu dambeeya akhiirka oo minhu ismiga kamida ah. laa yaqbalu midaan aqbalin alxarakata xaraka midaan aqbalin lidaati daat ahaantiisa aan aqbalahayn sababta saa loo samaynaya waa maxay xarakaadkii o dhan loogu qadaraya xarafka u dambeeya ee ismiga kamida ah ayaan lidaatii xarakada aan u aqbalahayn war intaa ka ke aladi tuqadaru fiihi xarakaat licraabi jamiicuhaa alsmu lmaqsuuru ismiga maqsuur wey wahuwa ismiga maqsuran kuu sheegay bu kuri sheekh walismu waa ismiga alladii ismiga weey horanu soo sharraxno waan iska dhaafaya unde aakhiruhu aakhirkiisu alifun alifu yahay aliftaasoo laazimatun laazima waa alif laazima waani hore kugu sheegay kulaa aliftii asmaaulkhamsaa baxday limaada oo xaalo nas bay joogtaa waa litabaduliha bitabaduli lcaamili way isbedeleysaa maxayna isku bedeleysaa caamilku markuu isbedelo iyadna way isbedeleysaa mayna saxayn naxw alfata oo kale wey taquulu waxaad odhanaysaa taquulu waxaad oranaysaa jaaanii waxa isoo gaadhay alfataa baa isoo gaadhay wara'aytu waxaan arkay alfataa baan arkay wamaratu waxaan soo maray bilfataa baan soo maray fatuqadiru ayuha aalibu bay ka dhigan tahay anta wey faacilki fatuqadiru aalibiyahu waad qadari fil awali ka hore waxaad ku qadari ka hore waa kee ya jaaanii alfatada maynahayn damatan dama ayaad qadaraysaa oo dama maxaad ku qadaraysaa dee waa faacil wa fi thani watuqadir waad qadari fi thani ka labaadna waxaad ku qadari fatxatan fatxa ayaad ku qadari oo maxaad ku qadaraysaa dee waa waa mafcuul wa fi alii wa tuqadiru waad qadari fi alika saddexaadna kasratan kasrad qadari oo maxaad ugu qadari dee waa majruuro waa la jiray oo meel sax baa inbada haddana ciladiiba sababta lagu qadaraya waa maxay de maa laska qadaraya intaas buu kaa dhaadhicinaya haddana wuxuu yidhi wa muujibu haadaa kanka waajibinaya kan ataqdiiri ee qadaritaanka ana daata alalifi alifta daatadeedu laa taqbalu ma aqbaliso hiya daat alif alxarakata xaraka ma aqbaliso lidaatiha daatadeedin u aqbalin sababta sheekhow loogu qadaraya lo leeyahay marfuuc calaamatu raf damatu muqadaratun cala alalifi fatxatun muqadaratun cala alalifi kasratun muqadaratun cala alalifi sababta loogu qadaraya taqdiirkaasi keenay daatada alifta ayaan xaraka aqbalayn bal adu xarake bal ku dayo xarake adu maad xarakeyn karta la maadaama ad xarakeyn karin de waa lagu qadaraya ya waatay odhan jireen aliftan waa alif almalsaa soo ma liana alif almalsaa laa taqbalu alxarakata lidaatiha kama ana aljibaala laa taqbalu lma bal buurta buuraha markay biyo helaan mayna ka soo ururan may kudul sugnaadaan alifulmalsana xaraka ma aqbasho sheekh waaba soo ma aragtid markaa ma jirto laqma dambo lagu celinaya ma jirto minaan iska fahmin waa basiir bayla tahay athani ka labaad ma ismi weeyi tuqadaru la qadari marka halkaa maxaynu ku haynaa hal ismi oo lagu wada qadarayo saddexdii xaaladoodba sababta lagu qadarina waa maxay sababta lagu qadarin wa maxay ya dee xarafka u dambeeya oo aliftaa ayaan daatadeeda xarakaan u aqbalahayn sidaa darteed baa loogu qadaray athani ka ma ismi weeyi tuqadaru la qadariya fi ismiga dhexdiisa xarakaatlcraabi craabka xarakaadkiisii ayaa la qadaraya jamiicuhaa xarakaadka dhammaantood laa likowni lxarfi xarafka ahaantiisa looguma qadarayo xarafka alakhiiri u dambeeya akhiirka oo minhu ismiga kamid a laa yaqbal midaan aqbalayn alxarakata xaraka midaan u aqbalayn lidaati daat ahaantiisa midaan u aqbalayn inuu yahay darteed looguma qadarayo xarafka ismiga u dambeeya aqbarad la-aan xarakadii aan u aqbalayn darteed looguma qadarayo sidii kii hore ile kii hore kaasaan aqbalayn sooma bal yuqadaru soo qadar bal yuqadaru waa la qadarayaa liajli ma damiir la xidhiidsashada darteed baa loogu qadaraya bal yuqadaru waa la qadari liajli ma damiir darteed baa loo qadari maada damiir iskaerid itasala la xidhiidhsaday huwa damiirku bihi ismiga la xidhiidhsaday war maad xarafka u dambeeya xarakada daatahaantiisa uma qaadanayo darteed isaga looguma qadaraye waxaa loogu qadarayaa damiir la xidhiidhsaday ismiga darteed baa loogu qadaraya oo tusaalehaan de eega ulaam ghulaami markaynu nidhaano iminka ghulaami u fiirso de miin baa u dambeeya xarakadii daatahaan muna u aqbalayn u aqbalaya marka ma xarafka u dambeeyaan daatahaan xarakadii u aqbalayn darteed baa loogu qadaray la maxaa loogu qadaray xarafkii u dambeeyey buu la xidhiidhsaday damiir ayuu damiir la xidhiirsaday wa arintaa maslafan markaa ka darteed baa lagu qadaro waa lilmunaasabad kii la jiray oo oh, waa kii mutakallimka loo daafenayey ma ismi weyi tuqadaru laqadari fi ismiga dhexdiisa xarakaatlcraabi craabka xarakaadkiisa jamicuha xarakaadka dhammaantood laa likawnilxarfi aralaa likawnilxarfi xarafka ahaanshihiisa loogu qadari maayo xarafka al akhiiri ugu dambeeya akhiirkaoo minhu ismiga kamida laa yaqbalu midaan aqbalahayn alxarakata xaraka midaan u aqbalahayn lidaatihi daat ahaantiisa xaraka midaan u aqbalahayn ahaanshaha uu ahaaday xarafka u dambeeya darteed loogu qadari eh, maayo bal yuqadaru waa la qadari liajli ma damiir darteed baa loo qadari itasala la xidhiiday huwa damiirku bihi ismiga la xidhiidsaday damiir ismiga la xidhiidsay darteed baa loogu qadarayaaye xarafka u dambeeya daat ahaantiisa xarakadii qaadan waayo loogu qadari maayo ma tasfian mu fahanteen ka soco wahuwa ismigaas alismu waa ismiga almudaafu loo tiiriyey ilaa ya mutakalim ya mutakalimka loo tiiriyey wey naxwu ghulaami adoonkaygii ama wiilkay wiilna u noqda adoonna u noqda wa akhii walaalkay wa abi aabahay saa wey wadalika maxaan u celiya taqdiirka u celide wadalika taqdiirkaasi xaasilun mid xasilay wey waayo liana yaa almutakalimi ka hadlaya yadiisu tastadcii waxay u yeedhanaysaa inkisaara maa xaraf hoos dhigankii habata wastaqara qablahaa yada horteed sugnaaday qablaha yada horteed sugnaaday ah, liajli munaasabati munaasabad darteed buuna uhoos dhigmay wadalika taqdiirkaasi dhe xaasilun waa mid xasilay waayo lina yaa almutakalimi ka hadlaya yadiisu tastadcii waxay dalbaysaa inkisaara ma xaraf hoos dhigankii sabata wastaqara sugnaaday qablaha yada ka hor liajli munaasabati munaasabad darteedna he u hoos dhigmayde labuda ljr min atacalqi bficli aw macnaahu naxw murtadi walkaa msterka iska tacaluji haddaba faishtiqaalu aakhiri smi ismiga aakhirkiisa ku mashquulidiisa alladii aakhirkaasoo qablahaa ya-da ka hor ku sugnaaday bikasrati lmunaasabati munaasabo kasradeed u ku mashquulay manaca waa diiday huwa ishtiqaalkaasi min duhuuri xarakaati licraabi ay duhuura xarakaati licraabi icraabka xarakaadkiisa muuqashadeeda ayuu diiday fiihi ay fi ismi ismiga dhexdiisa ka muuqdo hadda maad fahamtay faishtigaalu aakhiri lismi ismiga dabayaaqadiisa ku mashquulidiisa alladii aakhirkaasoo qablahaa ya-da ka hor ku sugnaaday bikasrati lmunaasabati munaasabo kasradeed uu ku mashquulay manaca wuxuu diiday huwa ishtigaalkaasi min duhuuri xarakaati licraabi icraabka xarakaadkiisa muuqashadiisa ayuu diiday fiihi ay fi smi ismiga dhexdiisa u ka muuqdo de war mayna basidayn markaa mintaa zaaidaynu ka dhignay inkastoo mintu markay zaaid ahayd de shuruud ay lahayd soo ma shuruuddeeda maxaa kamid ah litaqadumi nafyi aw shabihi soo ma haddana kamaba hormarin wahada huwa ra'yu akfash akfash baa iska le xitaa looma shardiyu iska le waa iska zaaida iska noqon karta wax shardiga male isagu iska leey ya waka marka wuxuu ku leeyahay ismigaas waa ismigii eh, yaalmutakalimka loo idaafiyey ismigiiya mutakalimka loo idaafiyo oo ufiirsaado eeg munaasabada iyo caamilka xarakadu ayaa caamilka gelaya xarakadu keliya mid ka horeeya munaasabada horreysay dee sooma munaasabada horreysay oo ismigiiyo yaalmutakalim loo tiiriyey baad keentay caamil haddaba u fiirso waa inaad fahamtid caamilkani muxuu keenaya icraabka waa maxay horta huwa aharun dhaahirun aw muqadarun yajlibuhu lcaamilu fi akhiri lkelima caamilka jaaihii saw rafco ma keenayo caamilkani hadaba icraabkii uu keenayey aharkii raadkii uu keenayey inuu akhirka ka muuqdaya soo ya akhirkii haddaba uu ka muuqan lahaa maxaa ku soo horeeyey xarakatulmunaasabad xarakatulmunaasaba oo ah dee kasro yada maxaa munaasaba soo kasro u munaasaba maade xarakatulmunaasaba booskii yaalla haddaba aharkii halkii uu ka muuqan lahaa maadaama xarakatulmunaasaba ay taalo muqadar buu noqonaya aharkii sababtu waa maxay liana maxala alwaaxidi ya laa yaqbalu fi anin waaxidin waa qaacido wanaad qaadata lina maxal alwaaxid maxalka keligii laa yaqbalu xarakatayni laba xarako ma aqbalo fi aanin waaxidin mar keliya bar adigu mar keliya damina kasrina ku dhawaaqshe suuragal may tahay sow qaacido maaha iska xifdi marka maadaama xarakatulmunaasaba ay horeysay jaa ay athar keenayso atharkeegina in ahayd inuu akhirka ka muuqdo xarakatulmunaasabana booska ay usoo horeysay dee meel la dhigaa ma taalo xarakadii oo maxalkan keliya eh, laba xaraka wada aqbali maaye xarakatulicraabki waa muqadar saa darteed baa lagu qadary waad masl fahamtay markaa sababta lagu qadaraya waa maxay iminka waa lilhe dee lilmunaasaba fatxadiina waa saas oo kale kasradiina he waa saas oo kale marka hulaami saddex madhab bay ka leeyihin culimadu madaahib baa ku jirta culimada qaarkood waxay leeyihin mabniyun liidaafati ila lmabniyi waa mbni bay yidhahdeen ba hulaamin waa mbni bay yidhahdeen waayo de shay mbniya loo tiiriyey maan mbni loo tiirin ya walidalik maadaama mbni loo tiiriyey waa mbni bay yidhahdeen musanifkuna waa khilaafay sidaad aragtaan musanifkeenu waa khilaafsan yahay oo isagu wuxuu leeyahay waa mucrab muqadarnoo icraabkii dee lagu qadarayo looguna qadarayo lil maxay lilmunaasaba saw qowl labaad maa qowlka saddexaadna waa qowlka maxamed ibnu malik isagu wuxuu leeyahy maxamed ibnu malik waxa lagu qadaraya waa damadii iyo fatxadii damadii waxa lagu qadaraya iyo fatxada lagu qadaraya kasrada miya kasradu waa tan muuqata kasradu waa tan muuqata oo waa kii jiray lianna tarka almawjuudi wa alab lmafquudi laysat min baabi alxikma waadna dawaqinaysa anun bu yidhi sheekhe ya tan joogtana han ka tagno tu aan joogna aan daydayano caqligal maayo waa daaluune han iska dayna bu yidhi tan joogtaa abuu ah leeyahy ya lana tarka almawjuudi wa alab almafquud laysat min baab alxikma saasuu odhanaya isaga markaa saddexdaa qowl baa ku jira kaasna wayna dhaafay sooma ka soo marka athaalitdka saddexaad ma ismi wey tuqadaru laqadari fii ismiga dhexdiisa adamatu damadii baa la qadari wlkasratu iyo kasradii ayaa la qadari faqad oo keliya lilstiqaali cuslays darteed baana loogu qadari wahuwa ismiga lagu qadarayo damada iyo kasrada alsmu waa ismiga almanquusu ee manquuska sababta loogu magacaabana laba cilad darteed weyn waynu sheegnay wanacni waxaanu la jeednaa buri sheekhu bihi ay bilmanquusi manquuska waxaanu la jeednaa alsma baanu la jeednaa ismiga alladii ismigaasoo aakhiruhu aakhirkiisa yaun ya u yahay yadaasoo maksurun ya yadaasoo maksuurun uu hoos dhigan yahay saa ka laqme maadaama ism mafcuul oo camal falaya uu yahay sidii raafici darajaati aynu kusoo marnay de kitaabka awalkiisa yadaasoo maksuurun daa'iman ba ka dhig weligiiba yadaasoo abadi ka dhig de yadaasoo maksuurun uu hoos dhigan yahay ma xaraf habata wastaqara sugnaaday qablahaa yada ka hor sugnaaday wadalika tusaale kaalqaadi alqaadi oo kale weeyi wadaaci iyo daaci oo kale weeyi halkaasu kaga baxay yadana ya markaa manquusku manquus lugawiye iyo manquus isilaaxiya jira manquuskan hadda wada wa ke waa manquus alstilaaxi waana ismiga akhirkiisa ay u dambayso iyo ay u dambayso ama almanquus alluqawi waa sida abun akhun yadun waa ismiga dee naqsi ku dhace laamtiisi la xadfay marka ka hadda uma jeeda de muxuu ujeeda manquuskii istilaaxigabu ula jeeda marka ismigaana maxaa lagu qadaraya waxaa lagu qadaraya de labaa lagu qadaraya waa damadii iyo iyo kasradii baa lagu qadaraya fadxada wuu soo wadaayo sababta lagu qadarayana waa maxay waa istidqaalun isaga kuwa hore maxay ahayd mid waa lilmunaasaba midna waa litacadud soo maen kan waa lilistiqaal waad ku dhawaqi kartaa lakin culaysun baa jira bal ku dhawaaq jaa ya jaa alqaadiyu waad ka odhan karta lakin waa culays de mana culaysayn culays baa ku jira dee luqa alcarabiya culaysna ma ogolade saxiix wala la markaa waa istidqaalkaa darteed baa lagu qadaraya labadan tusaale muxuu keenay sheekhu waad la socotaan xagga hoose eegta mathala bimithaalayn laba tusaale u ku tusaaleeyey iska ilaali mar kasta mithaal iyo mithaal maxay ku kala duwan yihin mithaal markaad qoraysid af soomaaliyahaan buu mithaal u yahay af carabiyaan waa mithaal iska ilaali hadda qor lagua mial bd waa miaal wey maala bimiaalayni laba tusaale ku tusaaleyey labada tusaale wuxuu ku tusaalaynaya wax farqigi uma dhexeeya yadu inay asal tahay iyo yadu inayna asal ahayn oo tusaale ahaan qaadi ada ku jirtaa mayna asal ahayn oo xagey ka timiday ya qadaa yaqdi qadaya sadisafia kuso maray mina yadu asal ahayn marka dacaana dacawa ya baaba joogtay imige soo ma ya baa markaa saa darteed b iskamu keeninun inaad ku baraarugsanatid bu doonaya ama yaada udambaysa asal noqoto ama yan asal ahaanin ka soco waayahay daruur waa iskaga muuqan kartaa daruur ahaan way u muuqan kartaa daruur ahaan bay iskaga muuqan kartaa ile waa lagu qadaraya man ku yidhi soo iyo fadxadii eh, iyo kasradii waa iska muuqan kartaaba lamruka ma tdri mata anta jaa'iy walakina aqsa mudat cumri caajilu mata anta jaaiyun jaa'iy inuu idhahdo edna jaaiyun biska lidarura laskaba muujin kara fa yawma yuwaafina alhawa gayra maadiyin wa yawma taraa minhuna qawlan taqawalu taasina muxuu ka wadaa iyadana hayra maadiyin maadi isagoo majruura munayn markaa wuu iska muuqan kara lakin waa lidaruura ka soco araabicu ka afraad ma ma ficil wey ficil kuridkan tuqadaru laqadari fiihi ficilka dhexdiisa adamatu damada ayaa la qadari walfatxatu iyo fatxada ayaa la qadari litacaduri liajli tacaduri cudurtoobi darteed baa lagu qadaraya suurtagelid la-aan suuragal maba ahabaad xitaa ku daydid wahuwa ficilkaasi alficl waa ficilka almuctalu ee jiran bilif alifta ku jira naxw yaksha waa cabsanaya taqul waxaad oranaysaa yakshaa zaydun zayd baa cabsanaya lan yakshaa camrun camar ma baqayo fatuqadir waad qadari daalibyahu filawali ka hore oo a yakshaa zaydun damatan damatun bi qorya damatan dama ayaad ku qadari wa fi thani watuqadiri waad qadari fi thani ka labaad oo a lan yakshaadana fatxatan fatxa ayaad ku qadari oo maxaad ugu qadaraysaa waa litacaduri duhuuri lxarakati xarakada muuqashadeeda cudurtoobideeda cala alif alifta dusheeda ay ka muuqato cala alifi alifta dusheeda ay ka muuqato waa ficilkan waxaa lagu qadaraya damadii iyo iyo waxa lagu qadaraya iyo fadxadii waa ficilka ku buka muxuu ku buka alifu ku buka ficilka alifta ku buka labadaasa lagu qadaraya labadaasaahe lagu qadaraya sababta lagu qadaraya waa maxay waa tacadur tacadurna waa maxay mab suuragal mab adu ku day bal bal xarakee bal yaksha aan kuu dhiibe yaa sheekh xarakee bal bal dama saar ama fadxa saar maad saari kartaa suuragal maba maaha soo ma marka tacadul darteed baa lagu qadaraya cilada loogu qadara hadii lag weydiyo walitacadul baa ska odhanaysa hayr yaksha ficl mudaaric marfuuc calaamat rafci damatun muqadaratun cala alif manac min duhuuriha atacadul adiga idhaade meesha cudurtoo baa yimiday oo suuragal maba ahaba xarakaday inaad xarakaysid aliftaasi markaa saa darteed baa lagu qadaray labada waa damadii iyo fatxadii walan tardaa canka alyahuud wala nasaara alkhaamisu ka shanaad maa ficil weeyi tuqadaru laqadari fiihi ficilka dhexdiisa aldamatu damadii ayaa la qadari faqad oo keliya waxaanu haynaa ismi laba ismi oo lagu qadaray labadiiba saddexdiiba waa alism almudaaf ilaya mutakalim limunaasabana lagu qadaray iyo alism aladi aakhiruhu alifun laazima oo loo magacaabo maqsuur lagu magacaabo kaana maxaa loogu qadaray litacadur iyo ismi lagu qadaray laba mise mid bed mid labayd miy damadi iyo iyo kasradi oo laga muujin doono tafadxada kaasna muxa waa alismu almanquus waxaynu haynaa ficil lagu qadaray laba ficil markaa saddex isaga laguma wada qadariya somalis ficil lagu qadaray laba waa maxay waa ficilka ku buka alifta halkan kii u dambeeyu shegaya waa ficilka halka lagu qadarayo ma ficil wey tuqadaru laqadari fiihi ficilka dhexdiisa adamatu dama ayaa laqadari faqad oo keliya wa huwa ficilkaasi alficlu waa ficilka ficilka almuctalu jiran bilwaawi wowda ku jiran ee ku buka naxwu naxwu zaydun zayd yadcu waa yeedhayaa zaydu ninka zayd ihi yadcu waa yeedhayaa imika ufurto yadcu maxaa lagu qadaraya damaa lagu qadaraya sababta lagu qadaraya waa waanad garan waa liiqal liiqal waad ka muujin kartaa yadcugu waad iska odhan kartaa yadcugu yarmigu waad iska odhan kartaa laakin maxaa ku jira iqal baa ku jira sheekh wabilya ya ku buka bil waawda ku cadaf wabilya ya ku buka naxu zaydun zayd yarmi waa ganaya marka kaana maxaa lagu qadaraya hal keliya waa damadii yadcuu iyo yarmi baad odhanaysa labada xaalooda kale miya midna way go-aysaa midna waa la muujinaya wa tadhar way muuqani alfatxatu fatxadii way muuqani lkhifatihaa fudidid darteeda ayay u muuqani iska tacaluji watadharu way muuqani alfatxatu atxadi way muuqani likhifatihaa ay likhifati fatxati fatxada fududideeda darteed bay u muuqan cala lyaai ya-da dusheeda ay ku fudud tahay soo ma ya cala lyaai ya-da dusheeda ayay ka muuqani fi lasmaai asmaada dhexdeeda xaalada ay ahaatay yaadu walafcaali afcaasha dhexdeeda xaalada ay ahaatay yaadu hadee dootidna sif ka dhigo yo admad jinsiya ka dhigaysa jinsi de ayay wa calal waawi wawda dusheeda ayay ayay ka muuqani fil afcaali afcaasha dhexdeeda xaalada ay ahaatay halkaa muxuu ku saaraya dee maxaad ka fahmi kartaaba dee wow ma jirto ismi wow ku bukaa ma jira sooma oo lagu qadaraya ka qawlika odhahdaadiy wixii lamid aa tiri weyaan ina alqaadiya qaadigii lan yaqdiya waxba muu xukmin walan yadcuwa cidnaba muu yeedhin qaadigii wax xukmi jiray maanta wax xukunna muu ridin cidnaba maanta muu yeedhin maxal shahidka maad garanaysaa ina alqaadiya waa ismi ya ay ku jirto mayna muuqan lan yaqdiya waa ficil ay ku jirto ya wa lan yadcuwa waa ficil ay ku jirto waawi saddexda muna tusaale keliya kugu keeni qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ajiibuu yeela daaciyalaahi baaqaha xagga ilaahay idinku yeedhaya yeela daaciga ilaahay yeela waa nebi maxamed sala allahu alay wasalam maxalushaahidkeenu waa maxay waa daaciya waa liduhuuri lfatxati lifatihaade fatxadii baa ka muuqatay ada dusheeda lan yutiya siin maayo hum ayaga allahu ilaahay siin maayo khayra khayr siin maayo yutiya waa ficilkii mudaaric maxaa lagu nasbiyey lanto caamilu nasba way ka muuqataa ma aragtid marka fadxadi ba iyada dusheeda ka muuqata humtu waa mafcuulkii koobaad allah waa faacilki khayr waa mafcuulkii labaad lan nadcuwa baryi mayno min duunihi allah sokadii xaalada uu ahaaday ilaahan ilah baryi mayno caabudi mayno maxalushaadkan waa nadcuwa maxaa lagu nasbiyey dee fadxadii waa taka muuqatay waa liduhuuri fadxati cala alwaaw soo ma markaa watadhar way muuqani alfatxatu fatxadii way muuqani likhifatihaa fududida ay fududahay darteed bay u muuqan calalyaai ya-da dusheeda ayay ka muuqan waxaan ku tacadugiyey tadhari sooma aragtaan calalya ya-da dusheeda ay ku fududahay hadan idhaa ka hor ila khifa waa masterad iskaga tacalujiyo maan awel horeba lagu tacalujin jiri hor maa lagu tacalujin jiri ya de iskaga tacalujin maxaad u diideen ya idaa jaaa nahrullaahi bala nahru mactil soo ma garanaysin maalkaasoo maad arag idaa jaaa nahrullaahi ya baala nahru mical mical ibnu yasaar wuxuu ahaan jiray nin balay buu lahaa balaygaasay dadku ku soo aroori jireen oo wuu ka iibin jiray kadibna mahigaan baa daayide ilaahay waa roobkii maraqa ka furay ya balagiibaa buuxsamay oo berkadiibaa buuxsantay oo hartiibaa soo ma garanaysa magayadii la kala ohan jiray kiisi yaa u aroori marka mana ku shilima waayo markaa ufiirso macnaha kaaga socdaa waa maxay matelka macnaha kaaga socdaa meesha ficil baaba yaalla ficil isagoo yaalla maxaad master ka daba socsoon mana ficilkii ka weynaa l ile maxaa lagu yihi laabudda liljar min atacaluq bificlin aw macnaahu naxw lmurtaqi xillimaad gudbaysaa markaad weyday ficil soo de dee muna ficilba ku olin de maxaad meer kale ka dooni watadhar way muuqani alfatxatu fatxadii way muuqani likhifatiha fududeeda darteed bay u muuqan calalya yaada dusheedana ka muuqan filasmaay asmaada dhexdeeda xaalad ay ahaatay yadu walafcaali afcaasha dhexdeeda xaalad ay ahatay wacalal waawi way ka muuqani filafcaali afcaasha dhexdeeda xaalad ay ahatay ka qawlika odhahdada iyo wuxuu lamida wey in alqaadiya qaadiga lan yaqdiya waxba muu xukmin walan yadcuwa cidna ba muu yeedhin qaala allahu alla wuxuu yihi tacaala allah sarreeye ajiibuu yeela daaciy allahi yeedhaha xagga ilahay idinku yeedhaya lan yu'tiya siin maayo hum ayaga allahu ilahay khayran siin maayo lan nadcuwa caabudi mayno baryi mayno min alficl mudaaric wallahu aclam subxaanaka la bxamdika ashhadu an laa ilah illa anta astaqfiruka watuubu ilayk